bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi alamin wacala alihi wasaxaabatihi ajmaciin allahuma laka alxamdu awala waaakhiran wadaahiran wabaatinan laka alxamdu xataa tardaa walaka alxamdu idaa radiit walaka alxamdu bacda alridaa laka alxamdu fi lula walaakhira walaka alxukmu ilayka narjic allahuma bika aamana wacalayka tawakalna wabika khaasamna wailayka nashuur allah mahadsan subxaanah watacaala na gaarsiiyey majliskii iyo xalqadii toban iyo shanaad ee xalaqaadka nafaxaat ramadaan waxaan kaga hadli doonaa insha allah tabaaraka wa tacaala xaq xuquuqda dadka muminiinta ay isku leeyihiin kamid ah oo aada u qiimo badan ajir badanna nabigan uu ku sheegay sala allahu calayhi waali wasalam shiyamka iyo akhlaaqda ahlu iimaankana ah taasoo ah ziyaarat lmariid qofka xanuunsan buka jiran in la booqdo loo wahel yeelo qalbigiisa la dejiyo la qaboojiyo wixii kusoo arooray oo nusuus kitaabkii sunnada nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam khaasatan sunnada nabigeena iyo fawaa-idda iyo xikmadda loo jideeyey ayaan insha allahu tabaaraka wa tacala iyo aadaabta loo mara ayaan xalqadan kaga hadli doonaa rabbina waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala biasmaa lxusna wa sifaati alculaa inuu carabkeena qalbigeena toosiyo xikmaddana aan hanuuniyo ilahayna subxaana watacaala kuwa u barax diray qowlka iyo ficilka eh, inuu naga dhigo allahuma aamiin xuquuqda qofka muslimka uu saan hore u sheegay way badan tahay nabigeenana sala allahu alayhi waali wasalam xadiid imaam albukhaari muslim ay soo wada saareen ayaa wuxuu leeyahy xaqu lmuslimi cala lmuslimi khamsun qofka muslimka qof kaloo muslimka shan xaq ayuu ku leeyahay riwaayad kalena khamsun tajibu lilmuslimi cala akhiih shan arrimood waxay waajib u tahay qofka muslimka ah walaalkiisa in waajib ugu dul tahay nabigeena markuu tiriyey wuxuu sheegay sala allahu alayhi waali wasalam raddu salaam wa tashmiitu alcaatis wa ijaabat addacwa wa ciyaadat almariid wa itibaacu aljanaa-is intaasuu nabigeena sheegay sala allahu alayhi waali wasalam kan koobaad waa markuu ku salaamo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh ama assalaamu calaykum ama assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu inaad ka jawaabto tan labaadna wa tashmiit lcatis qofka hindishooda hindisho yidhaahdo inaad farax geliso oo tiraahda yarxamuka allah markuu ilaahay mahadiyo subxaana wa tacaala tan saddexaadna wa ijaabat dacwa markuu kuu yeero ood meel furaan igu imow ama gurigi uu ku yidhaahdo haddii wax diida ayna jirin maanic sharci ah hadduusan jirin in waxa weeyaan la ajiibo xaqa laisku leeyahay ama qofka muslimka qof kaloo muslim xaqu kuleyahy kamid yahay iyo wa ciyaadat lmariid qofka xanuunsan in la booqto waana xalqadeena insha allahu tabaaraka watacaala xaqa aan kaga hadli doono xaqa u dambeeya oo shanta xaq ka mid a ah, waa markuu dhinto in janaasadiisa la raaca lasoo duugaa lagu soo tukado shantaa xaq ayaan si naba ku dhacaynin culimada waxay leeyihiin shantan xaq oo waxa weeyaan qofka markuu ku salaama in salaamta laga celiyo loo jawaabo in qof markuu hindishoodo oo alxamdulillah u yihahda la farax geliyo yarxamuka la yihahdo iyo qofka muslimka hadduu kuu yeerto oo dacwadiisa la ajiibo haddii maanic uusan jirin iyo qofka muslimka hadduu xanuunsada in la boqda iyo hadduu dhinta in la raaclana soo duuga laguna tukado xuquuqda shanta ah oo sinaba aan ku dhacaynin ayuu nabigeena ku sheegay sala allahu alay w slam waa necbahay kuma dhacdo qaraabo ma nihin kuma dhacdo soomaali ma ahan kuma dhacdo aqoon umalihi kuma dhacdo waxba naga dhexeeya kuma dhacdo dembi ayuu galaa oo mxua fisqi iyo xumaan buu ku dhacaa kuma dhacdo wahaakada xuquuqda marka laisku leeyahay ay culimada ay ka hadleen ay kamid tahay xaalaad gooni ah oo waxa weeyaan zajri iyo canaan darteed qof laga yaabo inaan loogu tukanin ama aan salaamta laga jawaabin amaba waxa weeye aan la booqanin amaba yeeritaanka uu qofku yeeray aan la ajibin xaalo gooni ah oo waxa weeyaan sida ubay eh, cafwan kacab ibn malik sida ku dhacdoo kale oo in lala hadlay ama mxuu ahaa salaamtii laga celiyay la diiday nin ganaaxan waa gooni qof la ganaaxay oo ganaax gooni ay shareecada saartay iyo imaam muslimiinta u saaray amaba culimadii weyneed ay saareen ayagoo ka duulayaan waxaa weeyaan eh, shareecada iyo qawaacideeda ka duulayaan waa gooni laakiin asal ahaan shantan shar shantan eh, xaq sinaba kuma dhacaan sidoo kale abu muusa alashcari raximah llah raxmatan waasica waradia allahu canhu ridwanan kaamilan wuxuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaan ka maqlay xadiid imam bukhari uu soo saaray dhowr eray ayaan ka maqlay kow acim ljaa'ica wacuud lmariid wafuku lcaaniy afa saddexdaas qodob ayuu nabigeena amar ku bixiyay sal l l slm wuxuu yidhi war qofka baahan quudiya wayucimuuna aطacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira ta labaadna wacudu almariid qofka buka oo jirana booqda oo waxaweeyaan u taga oo ka warhaya tan saddexaad ufuku lcaani qofka xabisan oo waxa weeyaan lagu dhegan yahayna soo furta saasuu nabigeena sala allahu alayhi wa aalihi wasalam culimada marka waxay leeyihiin qofka muuminka ah oo xanuunsan in la booqda oo meesha uu joogo looga tago arrinka asaga mawaajibba mise waa fardu kifaa'i mise waa sunna saddexdaa qodob ayaa laisku hayaa alimaam alxaafid ibnu xajar alcasqalani caley raxmat ullah fatulbarig wuxuu leeyahay jamhuur ahlilcilmi waxay leeyihiin asal ahaan in qofka xanuunsan la booqdo waa sunna laakiin waxaa dhici karta inay waajibnimo ay gaarto oo arrinta ay waajib noqota dadka qaarkoodna ay ku noqoto dadka qaarkood ay ku noqoto waxaa dhici karta qof laga yaabo qofkan haduu ku tufin inaad ilahay ku caafiyo aad loo rajayna waxaa laga yaabaa qof raxim ama aqribo hoosa oo cid kaloo booqan ayna jirin waxaa laga yaabaa qofkaas inuu ogsoon yahay haddii qofkaas aan loo tegin la booqnin wax laga bixin ama wax la siinin inuu haligmi wamaa ilaa dalik xaalado gooni ah ayaa waxaa weyaan laga yaabaa inay waajib noqoto axaadiista kusoo aroortay marka in laisjeclaysiiyo oyna sunno tahay amaba ayaad ay uga adag tahay xuquuqda iyada aada bay u badan tahay xadiidka hore sheegnay xaqulmuslim cala muslim ayaa kamid a ah. waxaa kamid a ah lmariid oo amarka nabiga inu bixiy ayaa kamid a ah. sidoo kale axaadiis kale oo fadli aad iyo aada badan ku sheegtay ayaa kamid axaadiista najeclaysiinayso oo thawban uu nabigeena ka warina calayhi salaatu wasalaam nabigeena wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam xadiidkaana waxaa wariyey imaam muslim fii saxiixihi nabigena wuxu ley sal slam ina almuslima idaa caada akhaahu lmuslim lam yazal fii khurfat aljanna xataa yarjic qofka muminka ah qofka muslimka ah markuu walaalkiis booqasho ugu tago kama zuula inuu gurubsi iyo goosasho iyo qaadasho jannada miriheeda u gurubsado inuu kusugan yahay kama zuula marka booqashada tallaabadaad qaadaysaa gaadiidkii gaarigayaad raacday diyaaradii aad u raacday waad u socotay waad u tagtay inta aad u socoto ood hawsha ayada ku jirta ood shaqada ayada hayso soo noqodkina waa lamidi waxa wey waa isleeyihin hadafka ad ubaxday kaasu ahaa ajarka soo noqodkina waad helaysaa wuxuu ku jiraa qofka inuu jannadii miraheedii aruursado ood rabbi subxaana watacala meel u dhigo kama zuulo weeyaan saas ayuu kusugnaanayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidoo kale xadiid alimaam tirmidi uu soo saaray oona xasana ayaa wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiid aada u bishaaro badan weeyaan man caada mariidan aw zaara akhan lahu fi llah naadaahu munaadin an tibta wa taaba mamshaak watabawata min aljanati manzila allahu akbar allahu akbar uma allahu akbar allahuma acnaa ya rab qof xanuunsan qofkii booqda amaba qof walaalkii ah oo fillaah alla dartii walaal ugu ah booqda oo ziyaaro u aado waxa u dhawaaqa mid dhawaaqa ayaa u dhawaaqa munaadin min rabbina tabaaraka wa tacala malag inuu yahay u badan tahay wuxuu leeyahy markaan munaadigaas kan dhawaaqi antibta wataaba mamshaak watabawa'ta min aljannati manzilan war waad wanaagsanaatay ood qiimo badnaatay ood sharaf badnaatay ood khayr badnaatay ayuu leeya ibta wataaba mamshaak socodkaaga na aad iyo aad ayuu u wanaag badnaaday oo waa khayr badnaaday oo waa sharaf badnaaday oo waa ajar badnaaday intaa waxaa dheeriya yacni wanaagaagii iyo socodkaada wanaagiisii waxaa raacsan watabawa'ta min aljanati manzila allahuma bawina min aljannati manaazila ya rab alcaalamiin mubaaraka yacni jannadii ilaahay subxaana wa tacaala waxaad ka xiratay ood ka boos xiratay ood ka mudatay meel aad ka degto oo ziyaaradan aada ziyaarato qofkan walaalkaa oo alla dartii aad walaalo tihiin laa nasab walaa maslaxa walaa dan kale walaa cabsi walaa raqbo walaa raba ayna jirin ood alla dartiis aada u booqatay amaba qofkaan xanuunsano muslimka ood booqatay waxaad ku mudatay inaad ilaahay subxaana watacaala ku yiri waad wanaagsanaatay waad qiimo badnaatay socodkaadan waa qiimo badnaaday jannadana boos ayaad ka xiratay ood ka degtay ayuu rabbigeen le subxaana wa tacaala weeyaan xaggiis manaadi ka imaaday ayuu rabbigeen saas marka ikhwaan ilkiraam fadligaas weyninkiisa bal fiiriyi marka in qofka ziyaaro yaroo laga yaabo shan daqiiqa inay kugu qaadato amaba saacad ay kugu qaadato ama ka yar ama ka badan ay kugu qaadato inaad waxa weeyaan intaasu ajra iyo kheyr ku mudato wax sahlan maahan aad dayacdana ilah waxaan ka baryana subxana wa tacaala kuwa ka faidaysanoo naga dhigo nabigeena calayhi salaatu wasalaam thawayr nin la yidhaahdo ayaa aabihiis wuxuu ka warina inuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu qabtay afwan thawayr aabihii ayaa wuxuu leeyahy cali bin abi aalib oo sayid cali ayaa waxu qabtay gacantu i qabtay markaasaa wuxuu yidhi nakeen aan xasan soo booqane kadibna abu muuse oo waxaan la kulanay ayuu leeyahay la jooga xasan la jooga kadibna cali wuxuu yihi radia allahu taala arda ma booqasha ayaad u timid mise oo ninkaa xanuunsan inaad booqata mise iska socdaad ahayd oo ziyaaro iska ah markaasuu yihi booqashaan u imid oo qofkaan ninkaan booqdo xasan inaan booqda ayaan u imid markaas cali wuxuu yihi radia allahu taala arda rasuulkeena ayaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam isagoona maa min muslimin yacuudu musliman gudwatan ilaa sallaa calayhi sabcuuna alfa malak xataa yumsi wain caadahu cashiyatan ilaa sallaa calayhi sabcuuna alfa malak xataa yusbixa wa kana lahu khariifun fi ljanna akhrajahu imaam axmed atirmidi wa saxaxahu asheikh albani aleyh raxmat llah xadiidkan waa xadiis aada weyn nabigeena calayhi salatu salaam fadli aada u weyn ayuu qofka muslimka oo qofka muslimka aroor ama booqday amaba garo booqday xaalad kasta ugu sugan yahayba booqday ama waqti kastuu joogaba booqday xilli xiliyada ka mid a ah, ajarkuu rabbiga siina subxaana wa tacaala aroortii qofkii marka qof muslim ah booqda oo aroorti ku kallaha toddobaatan kun oo malag ayaa u duceyni oo ilaahay subxaana wa tacaala khayr ugu baryi ilaa uu ka galabaysto aroortii aad booqday ilaa galabtii ayaa loo duceyni hadduu galabtii booqdana toddobaatan kun oo malag ayaa habeenkii oo dhan u duceynaysa galabtaa laga bilaabo ilaa uu ka waabariisto jannadii gudaheedii inuu gurubsada ood khayrkeeda aruursada oo meel loo dhigana kama zul ayuu nabigeen leh sala allahu alayhi waali wasalam walakhi lkariim walwaqt lkariima ayuha almushaahid alkariim waxaad eegtaa ood fiirisaa toddobaatan kun oo malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun toddobaatankaas kun oo malag inay waxa weeyaan aroortii laga bilaabo ilaa galabtii adii darta ay ilaahay baryayaan oo ilaa ay ku ducoynayaan oo ilaahay dembigiisa dhaaf ilaahu naxariisa ilaahu toosi ilaahu sharaf ilaahu qiimey ilaahay waxa weeyaan xumaan ka qaba allow samo abaafaji intaasay ku du toddobaatan kun oo malag ay ilahay ku baryaan subxana wa tacala oo aroortii qof muslim oo istaa lagu tagtood martay ood booqatay galabtina markaad marta sidoo kale ood m qof muslim soo booqata ilaa caawa oo dhan ayaa la ku baryaya marka waa fadli aada weyn ilaahayna aan ka baryayn inoo waafaji subxaana wa tacaala nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu saxaabadiisa faray mararka qaar waa isku jaango-naayeen mararka qaar wuxuu farayaa shan shanna wuu ka reebayaa ya shan ayuu farayaa xadiid waxaa jiro nabigeena caleyhi salaatu wasalaam uu leeyahay Eh, albara bn cazib uu ka warina nabigeena alayh sala slam inuu yihi amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wslam bisabcin wanahana can sabc nabigeena wuxuuna faray todoba todobana naga reebay todobada uu nabigeena faray ayaan hadda insha allah ku gaabsanaya tan koobaad wuxuu ka bilaabay amaranaa biciyaadati lmariid waitibaaci janaaza wa tashmiit alxaatis wa ibraari lmuqsim wa nasri lmadluum wa ijaabati daaci wa ifshaai salaam mutafaqun caleyh balferiya ikhwani ilkiraam nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ka bilaabay in la booqda qofka xanuunsan oo jiran xikamta loo booqana insha allah gabagabada majliska iyo xalqada ayaan insha allah ku sheegi doonaa xikmadda iyo fawaaidda ku jirta insha allahu tabaaraka wa tacaala marka tan koobaad qofka xanuunsan in la booqda tan labaadna qofka dhinta in la raaca tan saddexaadna qofka hindisho in la farax geliyo oo loo duceeyo tan afaraadna qofkii dhaarto wallaahi saad baad i yeeli ku yidhaahdo inaad u baarinimo fasho oo shayga asaga ahaa ood waxaweyan ku dhaartay aadan dembi gelinin oo waxa weeyaan aada u yeesho haddii uusan xaaraan ahayn ilahina uusi sidiiday subxaana watacaala tan kalena wa nasri lmadluum qofka lagu gardarooday in loo kaalmeeyo waxaa ka mid ah xuquuqdii walaa yakdilu ma hoojiyo garabkiisa kama baxo qofka muminka ah qof kaloo muminka ah qofka laga gardanay marka inaad garabkiisa ka baxda maaha lidalika qofka dhaalimka in dhaalim baata la yidhaahdo qofka dhaalimka in gacmihiisa la qabto waxay ka dhigan tahay qofka madluumka in loo gargaaro laakiin qofka dhaalimka in laga aamuso waxay kamid tahay dulmiga in loogu kaalmeeya ay ka tahay dulmi in la dulmina qofkan madluumka ah oo laga gardaray lagu gardaroodayna wuu noqonaya sidoo kale wa ijaabatu daaci qofka muminka haduu ku yeertay muslimka in la ajiiba haddii wax maanic ayna jirin iyo waifshaa salaam salaamta in la faafiyo insha allah xalqa ayaan qaban doonaa salaamta wixii kusoo aroor bidn ilbaari tabaaraka wa tacala xuquuqdaas insha allah intaan ka gaarno mid walba waan soo qaadan doonaa hadduu ilaahay na waafajiyo subxaana wa tacaala ikhwaani marka qofka muminka maamuuraadkaas nabigeenna oo isku taxay waxaad ugu hormariyey in qofka muminka la booqdo taana waxa weeyaan fadliga ku sugan qeybo kamid waa soo marnay amarka nabigan ayaana kaaga filan sala allahu alayhi wa alihi wasalam waxyaabaha la ikhwaani alkiraam waxaa ka mid ah oo qofka muminka mararka qaar uu la khajali ama uu la yaxyaxyo waxaa ka mid ah in rabbiga subxaana watacala maalinta qiyaamo uu ku yeeri doono kadibna uu kaa yaxyaxin doono anuu iga yaxyaxina adoo kaa yaxyaxini qof kasta say ku dhacaysaa ilaahay baa wuxuu ku leeyay subxaana wa tacaala booqasho ayaan kaa sugaya maadan booqani nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ayaa xadiid imaam muslim uu soo saaray ayaa wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaama ayaa wuxuu dhihi doonaa ina aadanow ya bna aadam maridtu falam tacudnii qaala rabbi kayfa acuuduk wa anta rab lcaalamiin qaal ama calimta ana cabdii fulana marid falam tacudh ama calimta anaka law cudtahu lawajadtanii cindahu allahu akbar rabbigan wuxuu dhihi doonaa maalinta qiyaama intuu addoon addoomihiisa kama dabsiiyo annaga inaan nahaa laga yaabaa markaasuu dhihi doonaa ina aadanow waan xanuunsaday imaadan booqanin addoonku wuu yaabaya markaasuu wuxuu dhihi rabbiyow seen kuu booqani adiga oo caalamkao dhan rabbigooda ah wa anta rabu lcaalamiin laa tudriku labsaar wa huwa yudriku labsaar yacni indhaha isaga adduunkan kuma haleelaan oo ma arki karaan ma qaban karaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala arag kasta isaga ayaa u jooda kasta xarako kasta dhaqdhaqaaq kasta iyo deganaan kasta iyo meel kasta wax ku jiran ilaahay subxana watacala waxba kama qarsoono laa yaqfa aleyh walaa yakfa caleyhi shayun fi lard wala fi sama ilahay wax ka qarsooma lama arka markaasaa rabbiga useen kuu booqdaa adigoo caalamkao dhan rabbigiisa markaasaa wuxuu leeyahay soo ma ogid in addoonkayga hebel ahaa uu xanuunsaday oodan booqanin soo ma ogid haddii aada booqan lahayd anigaad halkaad igula kulmi lahayd saas ayuu rabbigan leh subxaanau watacaala allahu akbar ilaahay subxaanau watacaala marka addoonkiisa inaad booqata ajar aan la koobi karnaad ka heli ilaahay subxaana wa tacaala ayaa kaaga mahadnoqi allah subxaana wa tacaala su-aashaas maalinta qiyaamo ku weydiin lahaa ayaad kaga badbaadaysaa ikhwaani karaam ayuha lmustamicuun aan ku dadaalno dadka xanuunsan oo raximka inaan booqano dadka xanuunsan oo aqribada inaan booqano dadka xanuunsan oo jiiraanka inaan booqano dadka xanuunsan oo naqaano aan booqana dadka xanuunsan oo ahlullahi oo maxaa ah khiyaarta aan booqana dadka xanuunsan oon aqoonin oo muslimiinta aan booqana dadka xataa xanuunsan oonan muslimiinta ahayn in la booqda wanaag weliba muxuu ahaa loo booqda oo dacwo loo booqda waad garanaysaa nabigeena sala allahu alayh wali wasalam canug yaro yahuudi ah u adeegi jiray ayaa xanuunsaday nabigan uu booqday calayhi salatu slam booqashada waxa u weyni dacwo inuu diinta alla gaarsiiyo markaasaa wuxuu ku yidhi laa ilaha ila allah ku dhawaaq ya kadibna markaasu aabihiisaa u eegay aabihiis ayuu saa u eegay markaas wuxuu ku yihi atic abaqasim qasim aabihiis warkiisa yeel ila yahuuda waxaa weeyaan wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwan diinta ilaahay iyo waxawey khayrkii iyo tawxiidkii iyo raacitaanka nabi maxamed alayhi sala slam way diideen laakiin naftooda waa yaqiinsanta inuu xaq yahay inay diintaa dhab tahay waa yaqiinsan yihin markaasa wuxuu ku yihi atic abaqasim qasim aabihiis aeec warkiis markaasaa kadibna wiilka tawxiidka ayuu ku dhawaaqay kadibna wuu dhintay naftaa ka dhacday nabigeen wuxuu yihi sala allahu alay slam alxamdu lilahi aladii anqadahu bi min annaar ilahay baa mahadla allihii aniga sababtay naaru jahanam iyo cadaab iyo cuquubo alla ugu badbaadi saasuu nabigeen yihi sala allahu alayhi waali wasalam marka xitaa gaaladii alla booqani laakiin fadliga ahlu iimaanka iyo ahlu islaamka la booqana iyo fadliga ku ayaga isma laha ayaga waxaa weeyaan weliba qaradkan dacwada ayaa asaaska ah weeyaan ikhwaani ikram marka maxaa fawaa-ida oo xikmada oo ku jirta qofka muminka ah in la booqta markuu xanuunsado oo loo taga maxaa ku sugan waxyaabaha ku sugan oo wax aada u badan lama koobi karo waxaa weeyaan qofka muminka ah horta tan koobaad waxay xasuusinaysaa nicmada ilaahay subxaana wa tacaala oo caafimaadka uu siiyey iyo thawaabta weyn ood rabbigeen subxaana wa tacaala qofka wax booqda sina ayaa lagu xasuusani waxaa ka mid a yani xikamta ku jirta qofka zaa'irka irka ah wax booqani waxaa weeyaan xikma ugu sugan qofka la booqanin xikma ugu sugan midna waxaa weeyaan way isku leeyihiin tan koobaad oo qofka booqana ugu sugan waxay xasuusinaysaa nicmada ilaahay subxaana wa tacaala uu isaga caafiyey qofkan sariirta saaran oo waxaa weeyaan sanka neefsiga xataa ay iska soo bixi karin oo dhaawac ah oo la qaadi oo la dhigi oo ibti iyo maxuuaha kaadimareynkii ay ugu jirta muxuu ahaa tuba ugu jirta oo saxariisii kaadidiis tuba ay ku baxayaan oo cunada sanka laga siini oo xaaladiis ay noocaa tahay amaba an dhaqaaqi karin xaalad adag ku sugan markaad aragto nicmada ilahay uu ku galay subxaana wa tacaala iyo caafimaadkaad xasuusanaysaa tatadakar nicmat allahi calayka bilcaafiya wasixa iyo thawaabta ilaahay subxaana wa tacaala waxa weyaan kaa gaarsiina od kusiina markaad booqata xikmadda kusugan taas weyaan inuu kuwaansa qaato ood ilaahay ugu mahadnaqo tan labaadna in uu ajar weyn ilahay kasoo siiya subxana wa tacaala tan labaadna qofka xanuunsan waxyaabaha aad ka hela waxaa ka mid a ah laba shay in loo duceey loo duceey oo adilo badan iyo nusuus badan ayaa kusoo aroortay in qofka loo duceey qofkii ajarkiisa ay gelin oo lagu dul akriyo ducoo dhinka qaar ilaahay subxana wa tacala ayaa ku caafini ya as'al allaha alcadiim raba alcarshi alcadiim an yashfiyaka todoba jeer haddii lagu akhriyay qof ajashiisha ayna gelin nabigan wuxuu caday sala allahu alay slam inuu ilaahay caafimaadini uu bogsooni uu ka kici oo muxuu caadi u noqoni ayuu nabigeena sheegay sala allahu alayhi waali wasalam in loo ducey as'al allah alcadiim haye allahuma raba annaas adhib ilba's ishfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifauka shifaa ishfi shifaan laa yaqaadiru saqaman adciyada badnayd ayaa loogu duceyne suurat اkhlaas iyo suurat اfalq iyo suurat اnaas iyo suurat اfaatix ayaa lagu dul arinay ducadii ayaa lagu dul arinay allah loo baryay tan koobaad xikmada koobaad taas weyaan tan labaadna attakfiif canhu qofka xanuunsan in laga fuday xanuunkii oo marka qofka loo sheekay lasoo booqda loo taga arrinta ayada xanuunkii iyo waxa weyaan kurbadii ayaa ka degayso waa ka fududaanaysaa sidaa weyaan tan saddexaad qofka booqana iyo kan la booqana labadaba waxa weeyaan waa mid ugu safiro arrinta ayadana waxay tahay labadii qof oo kan booqday io kan la booqday xataa haddii ay col ahaayeen oo isku dhacsanaayeen oo xaaladooda xiriir uusan wanaagsaneen waxa weeyaan waxay keenaysaa inay ulfa isku dhawaasho iyo isjacayl inay arrintan ay u noqoto saldhig iyo gundhig u noqoto ayaa laga yaaba wa ficlan arrin arrinta ayadana in badan way dhacdaa weeyaan ikhwaani marka xikmadda ku sugan waa saasoo kan la booqani iyo kamboqani iyo labadaba xikam ilah uu jideeyey oy ka helayaan ayaa ku jirta aadaab ayaa loo bahan qofka zaairka irka oo qofka xanuunsan booqani inuu ku dadaalo waxaa ugu horeeya xilli munaasab oo ku haboon ziyaarada inaad booqata nisfileilki amaba sideed saacad booqatay maya sax ma ah xilliyada aad qofka xanuunsan aad dibsanaynin oo munaasab ku ah inaad ogaato isbitaaladan inta badan xilliya ay qondayn ayaa jira guryaha laakiin xilli munaasaba waa inaad isku aadiso tan labaad markaad booqata xilliga aad qofka xanuunsan la joogaysa inaad aada u badanin waxaa laga qofka xanuun hay uu taahi lahay uu dhihi lahay ama si uu samayn lahay ama xataa xaaje ay ku dheganto mxua masquul wax aadi lahay oo adiga ku xayiran yaha laga yaab isadkayni xanuunka isku celini xaajada isku celini marka aad hawfa ag fadhin ha ku ag fogaanin tan kale qofka inuu indhaha ka laabto oo kaba masaaad cawradii qofka mararka qaar waa banaanaan kartaa inay xataa dumartaa laga yaabaa waxaa dhici karta qofka xaaladiisii xataa inay aad marka inaad aad qofkii indhaha ugu taagin qof markuu caafimaad caafimaadkaada waa qurux badnaa waa xarago badnaa waxa weeyaan waa nadaafad badnaa waa udgoon badnaa lakiin markuu xanuunsan yahay sidaas maaha waa ka duwanyi markaad indhaha aad ugu taagin si qalbigiisa adan u dhaawicin ayaa loo baahan ya weyaan haddii ay qof ajnabiya tahayna maba banaan in indhaha lagu taago sidoo kale qofka xanuunsan in su-aalaha aan lagu badinin sia lagu haya sia lagu qabtay intay ahayd xaggay kaaga bilaabatay say ku yeeleen maxaasaasa saasa ah? raad maad yani su-aalaad noocaas looma baahna see taa iska waran soo lama fiicno hadda xaaladaasay maraysaa ilaha caafimaadka ku siiyo wahaakada yani xaalado kooban inay noqoto sidoo kale qofka markaad u tagta idhaaru lihtimaam bilmariid qofka xanuunsan inaad u muujisa inaad aada u danaynaysa caafimaadkiisa inaad aada u danaynaysa xaaladiisa ood waxaa markaa utagta aad iska telefoonkaa iskaga mashquuliyo qofka iskala sheekay may qofka aad u imaaday ihtimaam iyo danayn aada u weyn muuji inaad ka xanuunsana xanuunkiisa inaad dhibsan dhibka isaga hay inaad mxuu ahay xaalada aad ku sugan yahay maanta aad mxu aad aad u jeclayn ood jeclaan lahayd inuu caafimaado wahaakada saas muuji sidoo kale qofka markaad u tagto u ducey weliba ducada ayadaa mid mukhlas ah oo ilaahay loo baaraxtira subxaana wa tacala oo qalbigaaga aad ilahay ugu ducaynaysa ood ilahay ugu baryaysid in qofkan caafimaad siiy oo carabka carabkaada qalbigaada isla socdaan ha noqoto yay noqonin mid afka laga sheeg sheego oo qalbiga aan jirin ha noqoto ay noqonin cafan ay noqonin ay noqonin oo ha noqoto mid qalbiga iyo carabka ay israacsan yihiin oo ilahay u baraxtiran subxaana watacaala qofka ku raalligaray iyo qofkan muxuu ah ay soo boqtaa dhahay baabkaas waa inayna jirin marka hor aadaysana xataa qof meesha aada waa inaad tallaabada aad qaadaysa lilah walilah wa min ajli illah alla dartiis inaad tallaabo qaado qofka muminka xaqaad kugu le inaad gudato ciyaadata mariidki ilahay u subxana wa tacala xaq kaaga dhigay ood ku dul saari inaad gudato ood ilahay ku raali garayso waa inaad meesha aada weyaan sidoo kale qofka xanuunsan waa inaad hadallo fiican ku tiraado insha allah ood waxa weeyaan biidn illah waad caafimaadi doontaa insha allahu ilahay cumri barakaysa waad kusiin doonaa inaad qofka aad ifsax aad u samayso ood yadadiila u furta waxa weeyaan ayadna aadaabta ay ka mid tahay waxa weeyaan sidoo kale qofka in loo ishaaro layihahdo iska sabar insha allah ilahay baa ku caafini sabarka badso qofka marku xanuunsada waxa weeye ilaahay subxana wa tacaala sabarkaas ajar ayaad ku siiyaa inaad tirahdo qofka aad sabar siiso sidoo kale qofka inaan looga digo in jazac iyo argagax iyo intaa laga gaari iyo saasay ahayd in kale iyo waxaadna yani qofka waxyaabaha jazac iyo sabarlaanta keena in arrinteeda looga digo oo qofka sabarkaas inuu ajar ku heli ilahayna caafimaad ku siini insha allah cumrigiisna ilahay u barakayni saas in lagu yihahdo hadalla fiican lagu dhaha aadaabta loo mara ay ka mid tahay qofka xanuunsan markii la booqdo oo meeshii uu ku xanuunsana looga tago iyadoo lagu camal camalfala amarka nabigeena u bixiy sal alla alay xaqii qofka muminka qofka muminka ku lahaana la gudani arrinka isaga ah naftayda iyo naftiina waxaan kula dardaarmaya bishaan ramadaan aan ku dadaalno waxaad ogsoon tihiin nabigeena caleyhi salaatu wasalaam subax subaxyada kamid a ah inuu abubakar uu muxuu ahay iyo saxaabadii a joogaan uu nabigu weydiiyey war subaxan yaa so yaa sooman abubakr baa wuxuu yihi aniga war subaxaan yaa sadaqa bixi abubakr wuxuu yihi aniga war subaxaan qof xanuunsan yaa booqda abubakr wuxuu yihi aniga kadibna nabigeena wuxu yhi sal slam war subaxaan qof dhintay yaa raacay oo janaazo raacay aniga nabigeena wuxuu yihi sal slam kuma kulmaan qof mu'mina ilaa jannada alla ayuu galaa marka fursaddii waan haysanaa maanta waan soomana alxamdulilah rabbi alcaalamiin soo maahan sadaqan aan la baxno walow toban shil walow boqol shil ha noqoto aan baxno sidoo kale waxa weeyaan qof xanuunsanna isbitaalada ee wada budda isliidan hadda aan joogna ilaahay subxana wataala makaniyey inta isbitaal ku taalo dad ay wada jiifaan lama koobi kara aan booqana sidoo kalena waxa weyaan hadda dhimashada waad aragteen kala go- ma lahan haddii qubuura aad tagto waxa weeyaan eh, intaasoo qabri ayaa lasoo duugi intaasoo meyd ayaa la duugi marka waxa weyaan inta iyada waa isleeli karnaa fursadan aan ka faa'idaysana oon waxa weeyaan dadka xanuunsan booqana oo dadka dhinta aan raacna oon sadaqada la baxna oon soonkaan soomana soonkeena adkaysana intaas insha allah tabaaraka wa tacala ayaan ku gelaynaa sida abubakarna radia allahu taala ada waa tii nabigeena uugu sheegay in qofkii ay arrintaa ku kulmaan oo afartaa shay ay ku kulmaan inaad janadu janno yahay jannada aad galaan nabigeena ayaa sheegay calayhi salaatu wasalaam ilahi waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala biasma lsna wa sifaati cula tawfiqdiis inuu na siiyo adduunya inuu na liibaano ilahay inuu naga dhigo subxana wa tacala aimatan fi lkhayr waan laa yajcalna aimatan fi shar kuwa hordhig u noqda khayrka allah naga dhigo kuwa aan hordhig u noqonayn shartan allah naga dhigo oo sharta muuse allah naga dhiga allahuma jcalna mafaatixa lkhayr maqaaliqa lishari ya rab alcaalamiin ilahay kuwa sharta ooda oo xiro khayrkana furaha u noqdo allah naga dhigo annaga iyo awlaadeena aqribadeena muslimiinta macalimiinteena mashaaikhdeena kullina naxariis iyo firdows ala allah siiyo inta dhimatay inta loona dambi iyo cumar barakaysan allah siiyo soonkeena allah aqbala salaadeena allah aqbala sadaqadeena allah aqbala qur-aankeena allah aqbalo ducadeena allah aqbalo khayrka inta aan wadna dikrigan allah aqbalo ilaahay abwaabta khayrka ood qur-aanka ilahay uga horeeyo ood alle baryadiisa uga horeyso ay kamid tahay oo sidoo kale waxbixinta ay kamid tahay oo risiqa xalaasha oo waasic oo la bixiyo uu kamid yahay oo waxa weeyaan eh, xanuunada oo ka badbadnaa ay kamid tahay adduunya aakhira wix khayr jir allah noo furo wix shar jirna allah naga xijaaba allah naga xiro hada wallahu aclam wsala allah wslama cala abdi rasul mustafa